asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii sagaal iyo afartanaad ee kitaabka can cabdiraxmaan bni shumaasata qaal ataytu caaishata radia allahu canha lias'alaha can shayin faqaalat miman anta yaa tahay bay tiri faqultu rajulu min ahli masr faqaalat markaase waxay tihi kayfa kaana صaaxibukum lakum fii ghazaatikum haadihi saaxiibkiinu sida buu idin ahaa duulaankiina kada sida buu idin ahaa ma idin fiicnaa mise qaala faqaala markaasi wuxuu yihi maa naqimnaa minhu shay-an waxba maanan ku qoonsanin waxaan ku qoonsanna maanaan arag in kaana layamuutu lirajuli mina albaciir awrkaa nin ka dhiman jiray ninka naga midaba awrka ka dhiman jiray fa yucطihi اlbaciir wlcabd addoon baa ka dhimanaya mid fa yucطihi alcabd addoonku buu siinaya qofkii khaadim waayana khaadim waa u bedelaya qofkii muxuaha gaadiid waayo waa u bedelayay waxaan ku qoonsanno maanaan ku arg wayaxtaaju ila nafaqa qof baa nafaqa u baahanaya fa yucطihi nafaqa nafaqu siin jiray faqaalat markaasay waxay tidhi amaa inahu laa ymnacuni aladii facala fi muxamed bni abi bakrin akhi an ukbiraka bima samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam yaqulu fi beyti hada walaalkay maxamed ibnu abibakri siduu u galay ii diidi mayso ninkaas sidaas yeelay inuu waxaa suurooda ay sheegaysaa inuu ahaa mucaawiyat bnu xudayj mucaawiyat bnu xudayj radia allahu canhu inuu ahaa ama camr bn alcaasba walaalkeeda cabdiraxmaan ibni abi kolkuu cali u cayinay waali calaa misra uga dhigay baa marka jeishkii mucaawiya intay ku soo duuleen oy qabteen waxay ka xoog roonaadeen masar ka qabsadeen iyo isagana dileen si xun u dileen oo markay dileen bay weliba eh, muxuaha maydkiisii eh, dameer baktigii ku dhex gubeen la gubeen marka sidaa xune walaalkay uu u galay ii diidi maysa bay leedahay inaan wanaagga uu leeyahay sidaa uu idin maamule aad sheegtay wanaagga uu leeyahay aan nabiga ka maqlay inaan sheego ayb waxay tihi iimadiida marka sidaan inaan sheego yani nabiga halkaan ka maqlay fii beyti haada gurigenkadaan ka maqlay inuu yidhi allaahumma man waliya min amri ummatii shay-an fashaqa calayhim fashquq calayhi ilaah ummadayda arrintooda qofkii wax ka maamula oo dhiba ilaahu dhib waman waliya min amri ummatii shay-an farafuqa bihim farfuq bihi qofkii u dhimriyana ilah u dhimri inuu sidaa nebigu yidhi marka hadduu idin dhimrin jiray ducadaas nebigu helay ninkaasu in kastoo walaalkii sidaa uu galay bab الdin النصيحة عن تmيm الdاriي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم qاal الdin النصيحة diintu نصيxada wey نصيxada macnaheedu waxaa weeyaan min النصوح baa laga keena whuwa الkhلص shayga barax le ee wax kale aanu wehelinin iyo naasix la yidhaahaa ayb mxuaha marka waxaa didkiisuna waa qishiga marka qishiga marka waxaa lagu fasiraa isaga waa iraadaة iraadaة الخayr لshay aw lishaks qofka haddaad wanaag iyo khayr aad la rabto oo qalbigaagu uu nadiif u yahay nasiix baad u tahay baa la yidhaha ama naasix baad u tahay la marka macnaheedu marka waxaa weeye waa daacad ahaan in daacad la ahaado la qalbi xaadhnaado weeyaan diinka oo dhanuba diinka awaamirtiisa oo dhan kelimadaasay kusoo ururaysaa kelimadaasi kolligood diinka awaamirtiisa o dhan kusoo ururaysaa daacad ahaan qulnaa markaas aan waxaan liman yaa daacad loo ahaanaya qaala markaasu wuxuu yihi lilaahi walikitaabihi walirasuulihi waliaimati lmuslimiina wacaamatihim wax ka baxsana ma jira marka in ilaahay daacad loo ahaado oo rasuulkiisi daacad loo ahaado oo kitaabkiisii daacad loo ahaado oo madaxda muslimiinta daacad loo ahaado oo muslimiinta caamadooda oo dhanna dhammaantood daacad loo ahaado yani mukhlis loo ahaado oo loo qalbi xaadnaado oo wanaagooda iyo mid walbaba khayrka l sidaasuu diinka o dhan marka kusoo kooban yahay an jariirin qa jariir bni cabdillaahi albajali qa baayactu rasuula اllahi salى allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay baa waxaan kula mubaayacoodan ugu ballan qaada calaa iqaami salaati wa iitaa'i zakaati wanusxi likulli muslim qof kastoo muslimaba inaan daacad u ahaado jariir xadiidkan kale wuxuu sheegay mar uu faras buu rabay inuu iibsado ninka iibsado faraskii buu baayacay ninkiibaa wuxuu yihi boqol dirham baan ku rabaa markaasuu jariiriyey faraskaha waa ka fiican yahay ayb laba boqol baa ka raba maya waa ka fiican yahay faraska sidii u weeday buu shan boqol kaga iibsaday jariir ninkuna habtaaro wuxuu u joogsaday boqol markaasaa dadkii weydiiyeen ilah boqol buu u joogsaday maxay isku qaalicisay shan boqol baa isku gaarsiisay markaasuu xadiidka kada sheegay ninkaasu sicirka ma aqoonina nin qariiba buu ahaa faraskiisaasu marka shan boqol buu ka joogaa suuqa kale haddaan kaga iibsado boqol kaga iibsado qishi bay noqon lahayd bule marka ballantii rasuulka ilaahay u qaaday baan jebin lahaa marka saasuu marka marka inagu qof waliba inuu qofka ka faa'idaystuu rabaa lakin iyagu inay ufaa'ideeyaan bay rabi jireen qofka inay ufaa'ideeyaan baabun man gasha raciyatahu walam yansax lahum عن الحسن قال عن الحسن بن أبي الحسن البصري رضي الله عنه قال caada cubaydullahi bnu ziyaad cubaydullahi bnu ziyaad baa wuxuu soo booqday macqila bna yasaarin ilmuzani fii maradihi aladii maata fiihi cubaydullahi bnu ziyaad amiiru lciraaq amiiru kuufa uu ahaa aabihiina waa ninkii ad ziyaad ibnu abihi la yidhaaho ee goortii dambe ziyaad ibnu abi sufyaan la baxay kaas ninkaas weeyaan isagii aabihiba laba nin oo xunxun bay ahaayeen waa ninkii soo diray jeyshkii xuseen ibnu cali iyo asxaabtiisii laayay ninkii soo diray ciraaq xukmeeyey markaas weeyaan marka kaasaa wuxuu usoo galay saxaabigaas macqil ibnu yasaar oo diran buu usoo galo booqasho ugu yimid faqaala macqil saxaabigii baa muxuu ahay yidhi oo dhawaaninaya wuxuu yidhi inii muxadiثuka xadiiثa samictuhu min rasuuli الlahi salى الlahu عalيه waslم low aclamu ana lii xayaaةa ma xadatuka bihi low calimtu ana lii xayaatan maa xadatuka bihi waxaan kuu sheegaya xadiidan rasuulka ilahi ka maqlayo haddii aan ogahay inaan sii noolaanaya maanan kuu sheegeen laakiin hadda inaanan sii noolaanayno oon geeriyoonayaan hadda is arkaayo waa kuu sheegaya inii samictu rasuula اllahi salى الlahu alay waslam yaquul lakin hadduu hadda geeriyoonay waxba ka baqi maayo wuxuu yeeli karaa ma jiro geri buu qarka u joogaa laakiin hadduu si noolaan uu leeyahay waa kaa muxuu ahay waa kaad baqan lahayo ninkaas nin daalima buu ahayo rasuulka ilaahay ole baan maqlay maa min cabdin yastarciihi illaahu raciyatan fayamuutu yowma yamuutu wahuwa qaashun liraciyatihi ma jira qofuu ilaahay mas-uuliyad u dhiibo oo maalintaa uu dhimanayaan dhinto isaga oo dadkii uu xukumayay qishi kula mucaamalaya ayaan mukhlis iyo daacad aan u ahayn ilaa xarama allahu calayhi aljanna hadduu sidaas ay noqoto jannadu ilahay ka xaaraamtinimeeya sidaasaan rasuulka ilaahay ka maqlay ayib mid kale sadaas ana fiiriya marka xadiidka soo socda can اlxasani ana caa'ida bna camrin waa saxaabi kale saxaabi kale oo isla ninkii uu u nasiixaynaya weeyaan oo uu jawaab xun ugu jawaabi doono kolka waabu ka aamusay macqil ibn yasaar isaga uu ka aamusay muxuu ahay caa'id ibna camri buu jawaab xun siin doonaa an can اlxasani ana caa'ida bna camrin radia allahu canhu wa kana min asxaabi rasuuli اllahi salى اllahu alيyh wasalam dakla calى cubaydillahi bni ziyaad cubaydillahi bni ziyaad buu usoo galay faqaala markaasu wuxuu yidhi ay bunay war aabo inii samictu rasuula اllahi salى اllahu عalيyh wasalam yaquul ina shara الricaaءi alxuطama alxuطama wa kahiiru darb ka xoolaha aada u garaacay aada u laaya kaasaa xuطama la yidhaahaa faiyaaka an takuuna minhum inaad kuwaa ka mid noqoto iska ilaali rasuulka ilaahay baan ka maqlay kuwa xoolaha jira waxa ugu xunka xoolaha laaya yani dadka mas-uuliinta waxa ugu xun kuwa diblowga ah, dadka ay ah, xukumaan dhibabaa ya ugu xun rasuulka ilaahay labaan maqlay iska ilaali inaad kuwa ka noqoto fiiriya nasiixada wanaageeda iyo wuxuu ugu jawaabi doono faqaala lahu cubaydullahi baa wuxuu ku yidhi ijlis fainamaa anta min khusaalati asxaabi muxamedin sala allahu alay wasalam min nukhaalati asxaabi muxamedin sala alla alay slam waxaad fadhiisa buu yidhi adugu waxaad tahay asxaabtii nebiga bunshahoodii baad tahay intoodii xumayda liita ee qashinka ahayd baa tahay buu ka wada faqaala markaasuu yidhi caaid baa wuxuu yidhi whal kaanat fiihim nuqaala wahal kaanat lahum nuqaala inamaa kaanat الnuqaalatu bacdahum wa fii gayrihim iyagu buunsho miyay lahaayeen waxun miyay lahaayeen buunshahu wuxuu ahaa dadkii kale dadkii kale iyo dadkii ka dambeeyey waa salaamo iyagu waxunba ma lahayn runtiis waay radia allahu canhu saxaabadii nebiga iyagu waxun ma lahayn saxaabadii nebiga intoodii xumayd baa tahay bu adigu isoo ku yidhi markaas cumaba maba ayna lahayn dadkii ka dambeeyey iyo idinkii iyo iyo dadkii kolkaa la joogay iyaga aan hayn iyo kuwaasa xumaa mooyaane iyo waxbama ma lahayn baabu ma jaءa fi guluuli اlumaraa'i wa tacdiimi amrihi amri اlguluul yani guluulkana macnihiisa waxaa weeyaan maalka mushtaraga ah wax laga qaato si xaqdarra lagaga qaato ama ka haniimada ha ahaato ama ka baytulmaalka ha ahaado kaasaa la yidhaha guluul la yidhaahaa halka sariqa laga yidhaaho xoolaha qaaska ah xoolaha qaaska ee dadka ay leeyihiin qofkii qaata xaqdarro ku qaata ee weli isa qarsooda u qaata waxaa lagu magacaabaa eh, sariqa la yidhaahaa laakiin xoolaha mushtaraga ah eh, ee isla leeyihiin kaas xatooyadiisa qulul lagu magacaabaa kaasaana sii daran kaasayna dadku fudaysadaanay u maleeyaan inaan waxbaba ahayn isagaana sii daran an abi hurayraa radia allahu canhu qaal qaama fiina rasuulu llahi sala allahu alay wasalama daata yawmin maalin buu iska aya dhex taagay fadakara alguluula guluulkuu ka warramay facadamahu wacadama amrahu waa weyneeyey amarkiisana waa weyneeyey uma qaala markaasu wuxuu yidhi laa ulfiyanna yaanan ogaanin axadakum midkiin yaji isagoo imaanaya yowma alqiyaamati calaa raqabatihi baciirun lahu rugaa qoortiisa ku wada ku wada neef geerah ololaya isagoo wada yaanan arkin yaquulu uu yidhaaho marka yaa muxamed aqifnii rasuulka ilaahay soo gaar igacan qabo taageer uu yidhaaho faaquula aan idhaaho laa amliku laka shay-an qad ablaqtu waxba kuu tari maayo waa ku soo gaarsiiyey waa kaaga digay waxaan kada waxba kuu qaban kari maayo laa ulfiyanna eh, axadakum yajiءu ywma alqiyaamati calىa raqabatihi farasun lahu xamxama faras oo goohaya mxaa qoorta isagoo ku sida yaanan arkin midkii fayaqulu yidha ya rasuula allahi agifnii faaquul laa amliku laka shayئa qad ablagtu laa ulfiyana axadakum yajiءu ywma alqiyaamati calىa raqabatihi shaatun laha huqaa cida cida ariga ya huqaa la yidhaha tigele ruqaa baa la yidhaahaa ayb yaqulu oo marka uu dhahay yaa rasuula allahi kifnii faaquul laa amliku laka shay-a qad ablagtuk laa ulfi ana axadakum yajiiءu ywma alqiyaamati calaa raqabatihi nafsu lahaa siyax naf oo muxuu ahaye oo qayliyaysa naf yani ruux bani aadama oo qayliya degta ku sida yaanan arkin oo addoommo iyo muxuu aha bilaash ku qaatay iyo sidaas fayaqulu ya rasuula allahi akifnii faaqulu laa amliku laka shay-a qad ablagtuk laa ulfiyanna axadakum yaji'u ywma alqiyaamati calaa raqabatihi riqaacun takfiq riqaac waa jamcu ruqca dhar buu ka wada dhar biligbeligleenaya mxuha qof degta ku wata yaanan arkin yaquul fayaqulu yidhaah yaa rasuula allah agisnii faaquul laa amliku laka shay-an qad ablagtuk laa ulfiyanna axadakum yaji'u ywma alqiyaamati calaa raqabatihi saamit yani dahab alfida xoolaha maxaa lacagta aba saamit laga wada ayb waxaan shanqarinaynin fayaqulu uu yidhaaha ya rasuul allah aغifnii faaqulu laa amliku laka shay-an qad ablaqtu jamiica anwaaci amwaal buu marka nebiga alayh salatu salaam uu sheegay oo nin waliba marka wuxuu sidaas quluul uu ku qaatay inuu qiyaamaha sugodegta ku wada keeni doono rasuulka ilahina uu ka tabarru'i doono waa ilah ilaah waa kale waman yaglul ya'ti bima galla yawma alqiyaama aayaddaasu marka xadiidkanu sharxaya qofkii quluulkaas sameeya ee maalkaas mushtaraga ah wax khiyaanaha kaga qaata qiyaamaha isagoo wixii sida buu la imaan doona u keenaya baabun maa katama alumaraa'u fa huwa guluul umarada dadka madaxda ah gobollada iyo hay-aadka iyo mu'asasaadka iyo madaxda kahii waxay qarsadaan ee maal ah waa guluul can cubayd bni cumayra alkindiy qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayh waslama yaquul man istacmalnaahu minkum calىa camalin markaan ninkii aan idinkayni ka mid ahayn shaqo u dhiibnaayo fa katamanaa naga qarsada mikhyaطan irbad famaa fawqa iyo wax ka sarreeyaba kaana guluulan guluul buu ahaanayaa ya'tii bihi yowma alqiyaama maalinta qiyaamadu keenaya qofkii intaan shaqo u dhiibno mushahar aan u qoro wixii muxuu ahaaye maal ahaa ee gacantiisa soo galay irbad ama wax ka wax ka weyn irbad waxay ugu yar tahay naga qarsada quluul weeyaanoo qiyaamay soo qorta ku siduu keeni doono qaala faqaama ilayhi rajulu aswadu min alansaar kaanii anduru ilayh nin madow ansaar ka mida baa uka isu taagay rasuulka ilaahay o aad moodo sidii xaaladiisa ay igu muuqatay inaan arkaayo faqaala markaasuu uhi yaa rasuula allah iqbal canii camalaka iga qabso shaqadaadii qaala wamaa daaka maxay tahay sidaas m wamaa laka maxaa kuugu wacan qaala samictuka taqulu kada wakada adoo siceesa elaba ku maqlay marka aniguna waxaan naftaydan isaga baqaya inaan iskari waayo qaala markaasuu yidhi waana aquuluhu al'aana haddana waaban leeyahay waa ku celinayaa man istacmalnaahum minkum calaa camalin falyajid biqaliilihi wa kahiirihi qofkii aan shaqa ninka aan shaqo u dhiibanaayo maalka uu gacantiisa soo gala kiisa yar kiisa weynbaba ha keeno famaa uutiya famaa uutiya minhu ahad wixii laga siiyo ha qaato markuu keeno wixii dadkii madaxda ahay ka sarreeyay ay ka siiyaan oo abaalgud iyo tashjiic iyo wax sidaas ay uga gartaan maaha eh inay u siinayaan ha qaato wamaa nuhiya canhu intahaa wixii laga reebana iska daayo laakiin marka wax alla wixii mushaharkiisa loo qoray aan ahayn oo kale ou qarsadaaba waa quluub ulul weeyaan wax alla wuxuu qabsado dhan baabun fi hadaaya alumaraa sheeriya kanna hadiyooyin hadiyada madaxda la siiyo ee shacbiga ee xukumaani u keeno ayb beeralaydii iyo reerbaadihii iyo intay dhex maraan oo muxuaha kuwa la yidhaaho marka maxbay gobollada madax ka yihiin iyo gaariyo ay la tagaan bay waxay hadiya ku magacaabayaan oo dadka oo cabsi ay usoo siinayaan gawaaridaa loo soo bixinayaa ari iyo sage iyo moos iyo xela waxaas oo dhan marka kulli waxaas o dhan quluulkaas soo gelayo can abi xumaydin الsaacidiyi radia allahu canhu qaal istacmala rasuulu llahi salى اllahu alay waslam rajula min alsdi min alsdi ow min alsdi labada qoladaas intaba waa la yidhaha asdu shanuu'a qole la yidhaaho nin ka mida uu rasuulka ilaahay shaqo udhiib ugu madax uga dhigay calaa sadaqaati bani sulaymin yudcaa lagu magacaabo ninkaana ibna alutbiya aw ibna alutbiya nin ibnu lutbiya la yidhaaho oo qoladaas asdi shanua ka dhashay iyo rasuulka ilaahay wuxuu u dhiibay zakadii banu sulaym inuu soo ururiyo falamaa jaa'a markuu yimid yuu ah, xaasabahu rasuulka ilahay la xisaabtamay faqaala markaasuu yidhi haadaa lakum wa hadiya waxaana idinkaa iska leh kaana anaa iska le anaa hadiya la ii bal fiiriya marka rasuulka ilahi wuxuu ka odhan doono intan anaa loo hadiyaa la ii inkana idinka allaho waa wixii aad ii dirteena zakada ahaa ayb faqaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam waa hadlay oo nebigu alayh salaatu wasalaam intuu khudbuu ka hadlayo markaasu fahallaa jalasta fii beyti abiika wa ummika xataa taatiyaka hadiyatuka in kunta saadiqan maxaad geerigaha aabbaha iyo hooyada ufadhii weyday ku timaada hadiyadii haddaad ku sheegayso hadday hadiya tahay runtaa tahay gurigaagaa lagugu keeni lahaa maxaa isaga fadhii weyday marka waxaa lagu siiyey shaqadaada daraaddeed baa lagu siiyey kolka wixii shaqadaa daraaddeed lagu siiyeyna ma lihid adigu waa inaad baytulmaalka kusoo shubto ثuma khaطبnaa waa noo khudbaya rasuulka ilahi faxamid allah وأثنى عalayh ثuma qaal أma baعdu faإnii astacmil الرaجuلa minkm عlى الcamل mima wallaani اllahu shaqadu ilaahay ii dhiibay baan nin idinka mida aan u dhiibaya fayaأtiinii waa ii imaanayaa fayaqulu hada lakm وhada hadiyaة أhdiyat إlaya afalaa jalasa fii beyti abihi وأmihi xatى taأtiyahu صadaqath in kana صaadiqa ayb sidaasuu nebigu alay sla sl ninkii ku canaantay ayb wallahi laa ya'kudu axadu minkum shay'an minhaa shay-an nin idinka midihii waxba ka qaadan maayo xoolahaas loo dhiibay bغayri xaqihi xaqiisa la'aantii kaga qaadan maayo ilaa laqiya allaha tacaala yaxmiluhu ywma alqiyaama ilahay wuxuu la kulmi doonaa maalinta qiyaamaha isagoo wixii sidoo tunka ku sida falaa arifanna falaa acrifanna waxaan garan doonaa falaa acrifannana waa jirta falaa iyo arifanna labada m labada macnoba waa saxiix labaduba falaa acrifanna walle waxaan garan doonaa oon arki doonaa axada minkum laqiya allaha yaxmilu baciiran lahu rugaa aw baqaratan lahaa khuwaad aw shaatan taycir marka yucaar iyo suqaa labadaba waa la yidhaha suqaa baynu hadda koor kusoo marray adhiga cidiisa haddana taycir buu le yani yucaar baa la yidhaha khuwaarna waa loda lo-da cideeda weeyaan khaarat albaqaratu khuwaaran uma rafaca yadayhi gacmuhu kor u qaaday nebigu alayh isalaatu wasalaam xataa ru'ya bayaadu ibطayhi ilaa kilkilooyinkiisa caddaankoodii laga arkay faqaala markaasuu yidhi allahuma hal ballagtu ayb basura caynay ishaydaa aragtay wa samica udunii dhegtayduna waa maqashay abu xumayd baa leh kolkuu nebigu alay sala slam sidaa lahaa ishayduna waa arkaysay dhagahayguna waa maqlayeen hadalkiisa baabu mubaayacati الnabiyi salى اllahu alيه waslm taxta shajarati alaa tarki اfiraaq can jaabir bni cabdillaahi radi allahu canhuma qaal kunnaa ywma xudaybiyati alfan waarbaca mia kun iyo afar boqol baan ahayn maalintii xudaybiya fabaayacnaahu waa la mubaayaconay rasuulka ilaahay wa cumaru radia allahu canhu aakidun biyadihi taxta shayaa cumarna gacantiisa hayay gacanta nebigu alayh salaatu wasalaam iyuu dhibka uga baqaayo markaasuu saa u hayo kor u hayo marka inuu nebigu intuu dadkaasoo dhan wada salsalaamayo ku dhiboodo iyo cumar uga hayy uga baqayo markaasuu caawinayay gacantiisuu kor u hayay ayib taxta shajara wahiya samura geed quraca bay ahayd qaala wabaayacnaahu calىa an laa nafira wala nubaayichu calى lmowt jaabir sidaas buu lahay marka inaan dhimanno maanaan kula mubaayaconina inaanaan carabin baan kula mubaayacon laakiin saxaabo kale ayaa waxay sheegeen in waxa lagula mubaayacooday nebiga alayh isalaatu wasalaam uu ahaa mawt uu ahaa cabdullahi ibnu zayd iyay ka mid yihiin inuu geeri ahaa can salim bni abi ljacdi qaal sa'ltu jaabira bna cabdillaahi radia allahu canhuma can asxaabi shajara radia allahu canhum faqaala wuxu hadda uu su-aalayaa waxa weeyaan su-aalkan wuxuu ku yimid markuu biyihii ka warramay biyihii ceelkii xudaybiya ee yaraa markuu nebigu alayh salatu salaam ku tufay siday alle u barakeeyey markuu ka warramay ayuu yihi imisaad aydeen marka intiina ceelkaa ka cabtay kolkaasuu marka tirada u sheegaya jawaabkaa laga garanaya fa qaala markaasu wuxuu yihi low kunnaa low kunnaa mi'ata alfin la kafaana haddaan boqol kun ahaan lahaynna waa nagu filaan lahaa ceelkii ceelkii biyaha yaraa ee ee kontonka neef ee ariga ah muxuaha dhargen waayey kolkuu nebigu alayh salatu slam ku tufay biyihii ka soo burqaday jeeshkii dhammaay oo dhan iyo weelashoodii iyo awrtoodii iyo kullii wada deeqay wuu yidhi haddaan boqol kun ahaan lahayna waa nagu fillaan lahaa kunaa alfan wa hamsumia riwaayada horena waxay ahayd alfa arbamia ayb marka waxaa suurowda inuu waxoogaa kasriga ku jira oo riwaayada horena kasriga aanu jirinin oo maalan ay afar iyo toban kun iyo iyo maxay ahaayeen siddeed boqol meelaha maalan kasriga ti horeaan u fiirin kadana uu iska kamida can cabdillaahi bni abi awfa radia allahu canhuma qaal kaana asxaabu shajarati alfan wa alaaثmi'a kana kun iyo saddex boqol buu ka dhigay ayb waa mid waliba marka siday la noqotay uu xisaabay weeyaan len dadku dad tirsan oo la diiwaan geliyo mayna ahaan jirin wa kaanat aslam qabiilada aslam la yidhaaho waxay ahayd humuna almuhaajiriin muhaajiriinta o dhan wada daro sumunkood bay ahayd an zayd bni ubayd can yaziid bna ubayd ibni cubaydin qaal qultu lisalama salamatu bn alakwac waxaan ku yidhi calى ayi shayin baayactum rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalama ywma alxudaybiya qaala calى lmowt jaabirna wuxuu yidhi calى cadami alfiraaq ayb geeri baan kula mubaayacoonay buu leeyahay nebiga alayh الsalaatu wasalaam salamatu bnu lakwac ayaad moodaa marka inuu aada ugu warhayo oo waa kaynu soo marray muxuu ahay qisadiisa aynu soo marray xadiidkiisii dheera uu kaga sheekeeyey inuu saddex goor nebigu alayh الsalaatu wasalaam baycada ugu yeedho saddex goor la mubaayaco marka muxuu ahay jaabir muxuu ahaa waxaa suurooday inaan hadalkii nebiga alayh الslat slam aada u maqlin cabdullahi ibnu zaydna sidoo kale uu sheegay inuu geeri lagula mubaayaday nebiga alayh الsalaatu wasalaam baabu lmubaayacati cala samci wاطaacati fima staطaac fima staطaac wuxuu kari kara qofka can ibni cumara radi allahu canhuma qaal kunaa nubaayicu rasuula اllahi salى اllahu alيه waslm cala الsamci wالطaaca yaqulu lana markaasu wuxuuna dhihi jiray fima staطactum fima staطacta buu ku dhihi jiray kolkaan la mubaayacono oo inaan mxuahay ka amar qaadanayno oo hadalkiisa aan maqlayno aan kaga aan ugu ballan qaadin wuu dhihi jiray waxaad karto ad kari karto nebiga u laqinayay marka alayh الsalaatu wasalaam haweenkiina sidaas oo kale uu yeelay nebiga alayh الsalaatu wasalaam kolkuu baycada haweenka ka qaadayna fima staطactuna wa aطaqtuna buu ku yidhi nebiga alayh الsalaatu wasalaam markaasay waxay yidheen allahu warasuuluhu arxamu bina min anfusina baabu lbaycati cala asamci waaaca ilaa an yaraw kufran bawaaxaa eriya marka ilaa an yaraw kufran bawaaxaa gaalnimo cad haddii la arko marka waa samci iyo taacatoona ma jirto ayb can junaadata bni abi umayata qaal dakalnaa calaa cibaadata bni asaamiti wa mariid faqulnaa markaasaan waxaan idhi xadinaa aslaxaka allahu bixadiiثin yanfacu allahu bihi xadiiu alla nagu anfaco noo sheeg baan ku neeri samictahu min rasuuli llahi sala اla alay slm rasuulka ilahay ka maqashay faqaala markaasu wuxuu yidhi dacaanaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama fabaayacnaahu rasuulka ilaahay baa noo yeedhay oo mubaayicu noogu yeedhay markaasaan la baayacoonnay fa kaana fii ma akhada calayna wuxuu naga qaaday ballan nagaga qaaday waxaa ka mid ahaa an baayacanaa cala asamci waطaaca fii manshaطina wamakrahina wacusrina wayusrina waaharatin calayna xaalaadkaas oo dhan badan fii manshaطina wamakrahina mansha waa xaaladan kolkaan nashaadka hayno sheegaas nalagu yeedhayo ee nala farayo aan nashaad iyo niyad u hayno fii makrahina waxaan nacayna ee ka wahsanaynana xaaladii aan wahsanayna xaalad cusri ay tahay waxaa nalagu yeehay wax dhib uu yahayna inaan iyadana aan yeelno wa cusrinaa wa yusrinaa waa labadii oo kale una kale markaan waqti barwaaqa ku jirro iyo waqti shiddo markaan ku jirraba wa aharatin calayna iyo eexna laga eexdayba xataa kuwa madaxa noo eh waxaa na farayaa hadday yihiin kuwa naga eexday oo xuquuqdayada aan na siinaynin kolay ku tahay oo qaraabadoodii iyo waxa un dhaqaalaynaya kolay ku tahay waxay nagu yeedhaan kolba hadduu wax khayra uu yahay waa inaan yeello wa an laa nunaazica alamra ahlahu inaanan talada dadkeeda kula doodin dadka muxuu ahay arrintaa haysta inaanan kula doodin inaanan la tartamin qaala ilaa an taraw kufran bawaaxa inaad aragtaan gaalnimo cad mooyaane calaykum min allahi fiihi burhaan xag alla daliil aad uga haysataan mooyaane waxaanu gaalnimo iyo ilxaad sharciga ilaahay lagu tuntay inuu yahay haddaad oo daliil u haysataan inaad ku aragtaan mooyaane haddii kale amarkooda qaato oo ateeco oo wixii aan macsi ahna idin faraan fuliya oo iyagu ha iska xumaadeenoo marka fisqigooda iyo fujuurkooda iyo eexdooda iyo xoolaha iska cunayaan iyo waxyaalahoodaas kolba hadday amnigii hagaajinayaan oo dadkii kale celinayaan oo an yaakula alqawiy daciif ay ka celinayaan oo iyagaasun waxay dulmiyaan mooyaan dadka intiisa kale ay kala celinayaan isaga dulqaata bu marka nebiga alay salatu slam ilan wax kale fasad kale kasi badan baa dhacaya haddii lala dagaalamo iyago xoogii haysta dad bay baabi'inayaan haddii muxuu ahaay in laga guulaysanaya in kale lama oga haddii laga guulaysto kologta ka bedelayaayo wuxuu noqon doona lama oga marka kaa un kolkaa jooga oo xumihiisaasun la waanwaanisto oo wixii muxuu ahaye wixii wanaaga uu qabanayana lagala qayb galo wixii shar uu qabanayana gees laga maro kolkay wax gaalnimaa uu soo rogo marka uu shuyuuciye iyo baladaas iyo kolkuu keeno marka waa in lala dagaalamo waxa la reebanaya kolkaa ma jiro baabu imtixaani اlmu'minaati idaa haajarna cinda almubaayaca can caaishaةa radي allahu canha zawji الnabiy slى اllahu عalيyh waslama qaalat kanat اlmu'minaatu idaa haajarna ilaa rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi wasalam yumtaxanna waa la imtixaani jiray haweenku markay soo hijroodaan ee maka intay ka yimaadaan madiina yimaadaan yaa la imtixaani jiray yaqulu llahu tacaala biqowli llahi tacaala hadalkaa ilahay baa lagu imtixaani jiray yaa ayuha الnabiyu ida jaءaka almu'minaatu yubaayicnak calى an laa yushrikna biاllahi shayئa wa kow walaa yasriqna walaa yazniina walaa yaqtulna awlaadahun aayaddaasaa marka lagu imtixaan jiray inaydan saa yeelin idan saa yeelin saasaa lagu imtixaanaya qaalat caaishatu radia allahu canha caaisha waxay tidhi faman aqara bi min almuminiin min almu'minaat qofkii midka aqire ee maka aqbale ee nagaha mu'minaadka ka mid a faqad aqara bilmixna yani bilimtixaan imtixaankii waa aqire oo marka wixii lagu imtixaanay waa ka baxay wa kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam idaa aqrarna bidalika min qawlihina hadalkoodun hadday ku aqbalaan oo qaala wuxuu odhan jiray qaala lahuna rasuulu llahi sala la alay slm rasuulka ilahi baa wuxuu ku dhihi jiray inطaliqna faqad baayactukuna iska socda waa idin la mubaayacooday hadal unba marka kulligood hal mar kaga qaada marka raggase ninninba u gacan qaadi jiro ninninba ula mubaayacoon jiray haweenkuna marka inay sidii rag oo kale doonaan yeelan intay dooneen uu ku diido nebigu alayh salaatu wasalaam weli aanu haweenka ma gacan qaada hadal un baan idinkaga qaadayaa hadalkaan naag keliya ku idhaayo boqol naagoo kaan ku idhaana waa isagu mida eh. khalaas ka socda waa idinma muqaaya ayb ah. walaa wallahi bay caaisha leedahay ilaah baan ku dhaartay ilaah baan ku dhaartay gacanta nebiga ilaahay haweeney gacanteed ma taabanin buu leeya yani haweeney ajnabiyada gabadhiisii faatima waa salaami jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam mar alla marku usoo galaba ama iyad usoo gashaba waa salaami jiray waa dhunkan jiray ayb haweenkiisana marka iyagana inuu salaami jiray kolley ma bay u eg tahay wax nas gaar an ma maqal ma arag oo salaami jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam laakiin marka haweeney ajnabiyada weligii nebiga alayh sala slam waqti almubaayaca wa waqti inama gacan qaadin ayb gayra annahu baayacahuna bاlkalaam yubaayicuna bilhadal unbu kula mubaayacon jiray hadalku iyagoo isla jooga unbu hadalkaasun ku ridi jiray nebigu alayh الsalaatu wasalaam qaalat caaishaةu radيa allahu canha wallahi ma أkhada rasuulu الlahi salى الlahu عalيه waslm عlى النisaء qaطu إla bima amarahu اllahu taعaalى waxa ilahay aayadda uu ku faray mooyaane wax kaloo cahdi oo kale uu ka qaadi ma jiro nebigu alayh الsalaatu wasalaam wmaa masat kafu rasuuli اllahi salى اllahu عalيyh waslm kafa imra'atin qaطu wa kaana yaquulu lahuna wuxuu ku dhihi jiray idaa akhada calayhina ballanta hadduu ka qaado qad baayactukuna kalaaman waan isla mubaayacdo mu hadalkan ku dhihi jiray bes ma gacan qaadi jiray nebiga alay slam ayb cumar radia allahu canhu mar uu u diray nebiga alayhi الsalaatu wasalaam haween inuu baycada ka soo qaado oo niyaabatan can rasuuli اllahi salى اllahu عalيyh wasalam baa umu catiya waxay sheegaysaa cumar inagoo guriga ku jirto na soo dirtaago markaasuu na salaama markaasuu wuxuu yihi inii rasuulu rasuuli اllahi ilaykuna faqulnaa marxaba birasuuli rasuuli اllahi salى اllahu alيyه wasalam markaasuu baycada inaan ka qaado noo soo sheegay nebigu alay slam soo faray mxuahay baayacnaani calaa laa tushrika billahi shay-an walaa tuxriqna walaa tzni siduu nebigu odhan jiray markaasay waxay leedahay famadda yadahu min khaariji اlbeyt wamadadnaa aydiyana min daaxilihi cumarna gacantuu ka soo fidiyey guriga dibaddiisa annaguna gacmaha ka dibadda gurihiisa ka soo fidinay ayb sidaasay leedahay marka umu adiya kaas marka ma laga qaadan karaya inuu gacan qaaday hor kuma cadda hor sarix kuma inay ishaaro ahayd bay ka suurowday ninka iska ilaalinaya wankii inu guriga ugu galo oo dibadda iska taagaya malanaysaan gacanta u taagay oo gacantiisa gacmahooda istaabanayaan ayb hadalkaasaa marka hadda dadka qaarkood ay qabsadeenoo waxay leeyihiin musaafaxada haweenka iyo waa maxay ahayday waa waa karaaha mooyaane ma aha xaraam ma aha hataa alimaam axmed bay ka sheegaa inuu sidaas oo kale yidhi laakiin kolley wax daliilo ku cad ma ay jirto nebiga alayhi salaatu wasalaam waa diiday haweenka gacanqaadkoodii waa diiday muxuu ahay xadiid kale oo waciid shadiidii uu ku jiraana waaba jiraa oo nebigu alayh salaatu wasalaam uu leeyahay inuu gacantiisa mxua ninku inuu la galo ninka in madaxa lagaga garaaco muxuu aha bir lagaga garaaco baa wah dhibyar inuu muxua naga ajnabiyada gacanteeda jidkeeda siiyo jirkeeda inay istaabtaan gacantiisa gacanteeda istaabtaan uga dhibyar buu leeyahay marka kolleyba inay xaaraam tahay arrintaasu bay aad iyo aad xoog u leedahay quwada marka ixtimaalkaas daciifka ah wax la qabsada maha baabu طaacati اlimaam can abi hurayrata radia allahu canhu can الnabiy salى اllahu alay slm annahu qaal man aطaacanii faqad aطaaca allah wman casaanii faqad casa allah wman yuطic amiirii faqad aطaacanii qofkaan anu madax uga dhigo qofka aطeecana anigu i aطeeca ila qofka ani aطeecana waa qof ilaah aطeecan wman yacsi amiirii faqad casaanii baabu الsamci wالطaaca liman camila bkitaab اllahi caza wajal liman camila bkitaab اllahi caza wajal qofkii kitaabka ilahay ku camal falaya qofkaas weeyaan qofka طaacadan mutaayo ayb kitaabka ilahay marka haddaanu ku camal felin isagu oo wixiisa u khaaska aanu ugu camal felin laakiin waxa uu farayaa dadka uu yahay wax kitaabka ilahay waafaqsan isaga naftiisa marka طaacadiisu kolkaa waajib bay noqonaysa can yaxya bni xusayni can jaddatihi uma xusayn umi اlxusayn radia allahu canha qaala samictu qaala samictuha yaxyaale ayeydee umulxuseyn baan waxaan maqlay taquulu iyadoo leh xajajtu maca rasuuli llahi sala allahu alay slam xajata alwadaac qaalat faqaala rasuulu llahi sala allahu alay slam qowlan kahiiran hadal fara badan buu rasuulka ilaah yidhi uma samictuhu yaquulu isagoo le haddana maqlay in umira calaykum cabdun mujadac xasibtuhaa qaalat aswad aswadna inay tirin waad moodaa addoon dhaga go-go-an oo san go-an haddii muxuaha laydinka madax dhigo madowna inay tidhi waa u malaynayaaye yaquudukum bikitaabi illahi tacaala idinku hogaaminaya kitaabkii ilaahay idinku hogaaminaya fasmacuu lahu waaطiicuu saamc maqla oo ka amar qaata mxuaha oo fool xumadiisaa iyo muxuaha dhega go iyo muxuu ahaaye iyo waxba ha fiirinina kolba hadduu kitaabkii ilahay idinku hogaaminayo aeecadu nin kastaba ha ahaado suuro kastaba ha lahaade nin kitaabka ilahay nagu hogaaminaya ninna inaan ku doorsan lahayn maba yaa heli kara hadda nin kitaabka ilahay qofku hogaaminaya bab laa طaacata fi macصiyaة اllahi inama الطaacatu fi اlmacruuf عan عaliyi radي allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu عalيyه waslama bacata jeyشhan وamara عalayhim rajula nin buu uga madax dhigay nebigu alayh الsalatu slam jeish meel u diray yuu nin madax uga madax dhigay cabdullahi bni xudaafa ayuu ahaa ninkaasu radia allahu canhu waa carooday nik ninkaasu riwaayadna waxay yidhahaan waa kaftan badnaay oo kaftan buu u gelaayay laakiin riwaayat lbukhaari waa kaynu kusoo marnay inuu carooday mar bay ka cadhaysiiyeen fa awqada naaran dab buu shiday wa qaala wuxuu yidhi udkhuluuha sow rasuulka ilaahay idinma amri inaad amarkayga qaadataan haa dabka baa waxay dooneen waa amiirkeeni rasuulka ilahi baa amarkiisa qaatay nidhi wuxuu nafare weenaya dabka isku ridna qaara markaas wa qaala kuwa kale ka qabanaya waxay lahayn innamaa fararnaa minha rasuulka ilahi waxaan u rumaynaa ugu cararay naartaynan ka cararo naartayna isugu rideena nafteena fadakara markaa ilaa caradii ka qabowday dabtiina u damay markaasu iska daaya markaas arrintii loo sheegay nebiga alayhi isalaatu wasalaam faqaala markaasu wuxuu yidhi lain lain araaduu an yadkuluuha liladiina araaduu an yadkuluuha kuwii doonay inay ku dhacaan buu wuxuu ku yidhi low dakhaluuha lam yazaaluu fiiha ilaa ywmi alqiyama weligood mayna ka soo baxeen hadday geli lahaayeen naartii jahannama unbay u noqon lahaydo maxaa weligood mayna ka soo baxeen wa qaala lilaakariin kuwii kalena wuxuu ku yidhi qowlan xasana u ammaanay kuwi kale hadal fiican ku yidhi wa qaala markaasu wuxuu yidhi laa طaacata fi macsiyat اllah ina aacata fi lmacruuf inama aacatu fi lmacruuf طaacadu waxa weeyaan wax macquulka ee sharciga waafaqsan macruufka waxa sharciga waafaqsan baa la yidhaha wixii sharciga waafaqsan ayaa lagu aطeecayaa mooyaane sida xadiidkii cabdullahi aynu ku soo maray cabdullahi bni camr ninkii cabdiraxmaan muxuu ahay cabdiraxmaan ibn cabdirabbi lkacba kolkuu yidhi adeerkaa buu waxaasu nafaraya wuxuu yihi aطichu fi طaacati illahi wacsihi fi macsiyati illah ayb marka kaas weeyaan in laga fiiriyo waxuu ku farayaa muxuu yahay ninkan kadu madaxdaadi ihi ama askari ha ahaado ama shibil ha ahaado baabun idaa amara bimacsiya bimacsiyatin idaa umira bimacsiyatin falaa samca walaa طaaca can ibni cumara radia allahu canhuma can الnabiy salى اllahu alay slm annahu qaal clى almar'i اlmuslimi الsamcu wالطaaca qofka muslimka ah waxaa waajib ku ah samciya طaaca waajib ku ah fima axaba wakariha wuxuu jecel yahay iyo wuxuu necab yahayba ilaa an yu'mara bimacصiya in macصiya la fara mooyaane faإida umira bimacصiyaةi falaa samca walaa طaaca ayb dadkaas maatada solla haddii la yidhaaho maala waa inaanu layn walow isagoo ha dhinto baabu طaacati اlumaraa wain manacuu alxuquuq fiiriya xadiidkan labada xadiidka soo socotaba walow xuquuqda dadka iyagoo habixinba waayeen xuquuqdooda dadka iyana u ogolayne inay amar qaadashadoodu waajib uu yahay sidaan xadiidkii kusoo maray xadiidkii cubaadat bna saamit kusoo maray ilaa inay kufri la yimaadaan mooyaane can waa'ilin alxadramiy waa'il ibni xujr alxadrami radia allahu canhu qaal sa'ala salamatu bnu yaziid aljucfiy rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam buu wuxuu weydiiyey ya nabiy allah faqaala ya nabiy allah ara'ayta in qaamat calayna umaraa yas'aluuna xaqahum wayamnacuuna xaqana bal ka warran hadday noo kacaan niman madax ahoo muxuu ahay xaqoodii inay inaan siinana na weydiisanaya xaqaygana noo diidaya famaa ta'murunaa maxaadna faraysaa faacrada canhu waa ka jeestay nebigu alayh الsalaatu wasalaam uma sa'alahu faacrada canhu uma sa'alahu fi الثaaniya aw fi الثaaliثة saddexaadka ama lixaadka uu weydiiyey fajadabahu الأshcaث bnu qays alأshcaث bnu qays baa soo jiiday faqaala markaasu wuxuu yidhi ismacuu waaiicuu فإنما calayhim ما xumiluu wacalaykum maa xumiltum maqla oo amarkooda qaata idinkana waxaa idin saaran wixii alla idin dul saaray baa idin saaran iyagana wixii alla dul saaray baa idin saaran ayb ilah baa wey in allaha saailun saa'iluhum cama sarcaahum waa kii xadiidkiiuna nabigu alay sala slam soo yidhi wacalaykum maa wa fii riwaayatin qaala fajadabahu alashcatu bnu qaysin faqala rasuulu llahi sala la alay slm riwaayadana marka qaa'ilka fasiraysa qaa'ilkaasu ma ashcaث ibnu qays buu ahaa mise nebi u ahaa tan taa hore ma cadda ashcaث ninkii buu soo jiiday oo nebiga ka soo qabtay kolkuu su-aalii ku badiyey marka nebiguna isagaa hadlay faqala rasuulu الlahi salى الlه alay slm ismacuu وaطiicuu fainamaa عalayhim ma xumiluu وعalaykum ma xumiltum bab fi khiyaari الأئmaةi wa shiraarihim عan cawf bni maliki الأshjaعiyi radي allahu canhu can rasuuli الlahi salى الlه alay slm qaal khiyaaru a'immatikum madaxdiinna kuwa u fiicfiicanu aladiina kuwii weeyaan tuxibuunahum wayuxibuunakum aad jeceshihiina idin jecel wayusalluuna calaykum watusalluuna calayhim aada u ducaysaane idin duceeya weeyaan wa shiraaru a'immatikum aladiina tubgiduunahum wayubgiduunakum waa kuwa idin necab idinkuna aad necab tihiin wa yalcanuun talcanuunahum wayalcanuunakum idin naclada idinkuna aad nacladaan kuwaasaa ugu xunxun qiila yaa rasuula allah afalaa nunaabiduhum bisayf yani afalaa nuqaatiluhum bisayf miyaanan seefta kula dagaalamaynin qaala markaasu wuxuu yidhi laa maa aqaamuu fiikum asalaa maa aqaamuu fiikum salaa intay salaada hagaajiyaanbaba hala dagaalamin in alla intay salaada tukadaanbaba hala dagaalamin marka hadday salaadii ka tagaan oo muxuu ahay iyaga waajibkooda ah waa inay aimada masaajidda ka noqdaan oo dadka tujiyaan oo khudbeeyaan oo wacdiyaan oo abaabulaan khayraadkaas marka farahayba taa ka qaaday iyagu mas-uuliyadoodaba u malayn maayaan in alle intay salaada hagaajinayaan baa mamaya nebigu alay slam xadiidkii ummu salamana sidaas oo kale yidhi nebigu alayh salaatu wasalaam intay masaajidda camirayaan ee dadkii la tukanayaan ee salaaday hagaajinayaan kolkay ka tagaan meeshay ka tagaan xafiisyadoodii iyo guryahoodii iyo fisqiga kale ay ku samaynayaan iyo waxbaa marka waidaa ra'aytum haddaad ka aragtaan min umaraa'ikum shay-an takrahuunahu shay-an takrahuunahu min wulaatikum madaxdiinna haddaad ka aragtaan shay-an takrahuunahu waxaad necbaysataan fakrahuu camalahu camalkiisa naca walaa tanzicuu yaddan min طaaca gacan ha kala bixina taacadooda yani taacadoodii ha khilaafina oo dagaal ha kula kicina oo markaad doorashadii aad doorateen iyo ha ka saxbinina camalkooda iyo waxa xunays ay samaynayaan ku naca laakiin taacadoodii haka haka bixin oo hadday waxyaalo fisqiga u khaaska uu yahay laakiin ay daahirkoodii ay hagaagsan yihiinoo mxua salaaddii ay hagaajinayaan oo ay muxuaha dadkii kala celinayaan oo amnigii iyo baabun fi linkaari cala اlumaraa wa tarku qitaalihim ma sallow can umi salamata radia allahu canha zawji الnabiy salى اllahu alay slam anahu qaala inahu yustacmalu calaykum umaraa niman baa madax laydinka dhigi doonaa fatacrifuuna wa tunkiruun tacrifuuna bacda afcaalihim wa tunkiruuna bacda afcaalihim waxyaana waa ugu bogi doontaan oo ku jeclaysan doontaan oo wax sharciga waafaqsan buu noqon doonaa waxay samaynayaan qaarra waa ku qoonsan doontaan oo wax sharciga ka fog ayuu noqon doonaa amaashoodia marka isku jira xuma maxda aan wada ahayn yay la imaan doonaan faman kariha faqad beri qofkii nabayst waxaa xun ee qalbigiisa ka necbaystaayo waa beri noqday waman kariha waman ankara faqad salim ah. qofkii ka hadla waxaasoo inkirana ah oo muxuu ahay waxaankood wax xun weeye sharcigiibaa waxaan kuma bannaan saa yidhaahaana waa nabadgalay walaakin man radiya wa taabac laakiin qofka ku raalli noqda ku raaca fadalika alhaalik yani kaas u halaagsamaysa iyuu ka mid yaha kaas qofkii qalbigiisa un ka nacaana waa cintaan qofkii ka hadlaayo arrintaas istinkaar kasoo iyo اxtijaaj ka qadimaana isaguna waa nabad galay laakiin qofka ku raacayo khalas isagu waa waa tegay qaaluu yaa rasuula الlah afalaa nuqaatiluhum qaala laa ma sallow laa ma sallow bur sidii marka xadiidkii cawf ibni malik iyo xadidka umu salama radi allahu canhuma waa iswaafaqsan yahay ay man kariha man kariha biqalbihi eh, ankara biqalbihi man kariha biqalbihi iyo ankara bqalbi ayb labadoodii weeyaan marka labadii uu kala fasiraya midna wuxuu yihi midka hore waa kiisoo yidhi man kariha faqad faqad eh, faqad beri waman ankara faqad salim marka labadoodiba wuxuu ku wadaa inay labadaba qalbi yihiin qofkii qalbigiisa ka karaahaysta iyo qofkii qalbigiisa ka inkara ayb laakiin muxuu afka u noqon waayo kakada dambe karaahada iyo inkaarku laba u kala noqon waayo sidaasuu ku fasiray baabun alأmru bالصbr cinda اlأhra عن سيد بن xضyr رضي الله عنه أنa رaجuلا min الأنصاaر khلى برasuuلi الlahi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilahay buu gooni ula baxay min anصاar ka midu faqaala markaasuu yidhi alaa تstacmilunii kama اstacmalta fulaنا miyaada shaqo ii dhiibaynasaad hebel ba shaqo ugu dhiibtay faqaala markaasu wuxuu yidhi inakum satalqawna bacdii ahara eex baad aniga dabadii arki doontaan faصbiruu xataa talqawnii calى اlxawd iska dulqaata ilaa xawdka igagala kulantaan isaga dulqaata baabu اlأmri biluزuumi اljamacati cinda ظuhuuri اlfitan kolkay fitnooyinka iyo qalaaqisha iyo dagaalada muslimiinta dhexdoodii iyo ay daahiraan in mxuaha muslimiintu meesha u badan tahay iyo madaxdeeda lagu dhex jiro can xudayfata bn اlyamani radي allahu canhu qaal kana الnaasu yasأluuna rasuula اllahi salى اllahu عalيyh waslm can اlkhayr wa kuntu asأlhu can الshar makhaafata an yudrikani inuu sharkaasi soo gaaro ka ayaan sharka mustaqbalka u weydiin jiray faqultu waxaan ya rasuula allah inaa kuna fi jaahiliyatin wa shar fajaءana allahu bihada alkhayr fahal bacda hada alkhayri shar sharkan kada khayrka kada shar ma ka dambeeyaba jaahiliyad iyo shar baan ku jiri jiray markaasuu khayrkan kada iyo islaamnimadan sida ilaahay noo keenay khayrkan kada shar ma ka dambayn doonaa qaala nacam faqultu lahu fahal bacda dalika shari min khayr sharkaana khayr ma ka sii dambayn doona qaala nacam wa fiihi dakl yani qacbaasi ku jira yani khaalis ma aha dheeh baa ku jira qultu markaasaan wamaa dakanuhu dakankiisaasuna muxuu yahay qaala qawm yastanuuna bغayri hadi sunnatii wayahtaduuna bغayri hadyi waa niman sunno ka dhigan doona jid ka dhigan doona sunnadayda waxaan ahayn raaci doona wayahtaduuna bغayri hadyi hadyigeyga waxaan ahayn hadyiga iyo sunnadu labadooda waa isla isu macno dhow yihiin oo luqada marka laga fiiriyo waa qofka caadadiisa dhaqankiisa qofka sida caadadiisa baa la yidhaha sunadiisii la yidhaahaa hadigiisana habka uu u dhaqmo baa la eh, yidhaahaa hadli laydhahaa marka dhaqankayga iyo caadadaydiisa aan ahayn yani diintaydii waxaan ahayn niman ku dhaqmi doona oo diintaydii waxaan ahayn raaci doona baa jira tacrifu minhum wa tunkir waa kaynu hadalladaas oo kalena soo maray waxna waa ugu bogi doontaa waxna waa ku qoonsan doontaa faqultu markaasaan whal bacda dalika alkhayri min shar qaala nacam ducaatun calaa abwaabi jahannam niman jahannama albaabkeeda taaganoo dadka ugu yeedhaya man ajaabahum ilayha qadafuuhu fiiha qofkii muxuu ahay waxa ay ugu yeedhayaan ka yeelo oo ku soo raaca jahannam bay ku tuurayaan albaabadii jahannam laga gelayay bay taagan yihin taalayaay bay leeyihin ishtiraakiyad baan haynaa kidaa baan haynaa wanaagaa qofkii ku raaca markay jahannam bay ku tuurayaan faqultu yaa rasuula allah sirhom lii ii tilmaan tilmaantooda fiiriya hadda marka qaala markaasuu yidhi hum nacam waa kuu tilmaamayaa hum qawmun min jildatina waa dad midabkeenna oo kale inaga mida oo wayatakallamuuna bialsinatina carabkeennana waa ku hadlaayaan carab fasiixoo ad garanaysa buu ku hadlaayaa oo muxuu kolkuu hadlaayaa kelimana aanay kaa qabsoonayn codkiisa qultu yaa rasuula allah ma taraa in adrakanii dalik teen yeelo kula tahay haddii aan arrintaas isoo gaadho qaala talzamu jamaacata almuslimiina wa imaamahum waxaad eh, ku dhex jirayso aadan ka dhex baxaynin muslimiinta isku duubkooda iyo madaxdooda qultu fain lam yakun lahum jamaacatun walaa imaam haddayna iskuna duubnaynoo madaxna ayna lahaynna qaala faactazil tilka alfiraqa kullaha feri hadda marka firaqdaasoo dhan kulligood ka bax xisbina ha raacin jamciyadna ha ku darsamin waxba keligaa gaarkaaga gaarkaaga isaga joog ayb walow an tacada calىa asli shajaratin walow geed jiridiisba aad qaniintid xataa xataa xataa yudrikaka almowtu wa anta calىa dalika ila geedho kaaga timaado ado sidaa kulli firaqdaas daallada oo dhan kulligood ka wada baxbax qolana ha raacin muxuu ahay kitaabkii rabbiga iyo sunnadii rasuulkaaga alayh الsalaatu wasalaam ku dhaqan walow meel cidlaba aad iska degtid oo geed salkiiba aad xaarxaaratide halkaa ilaa aad ku dhimato kuwaas ducaadda abwaab jahanam ee tartama iyo kulli qofna ha raaci kulligood naar bay dadka ugu wada yeerayaan dacwadooduna waa isku mida marka maslaxadoodii un baa kala duwan mooyaane hadafkooda waa isku wada mid maslaxadooda un baa kala duwan oo nin waliba maslaxadiisa gaarka u wata baabun fi man kharaja can الطaaca wa faaraqa aljamaca can abi hurayrata radi allahu canhu can الnabiyi salى اllahu alيه waslm anahu qaal man kharaja can aaca min aلطaaca qofkii طaacada ka baxa wa faaraqa aljamaca jamacada muslimiintana ka dhex baxa fa maata oo dhinta maata miitata jaahiliya geeri jaahilinimo u dhimanaya waman qaatala taxta raayatin cimiya qofkii ku dhinta bandiirad muxuu ahaaye cimiya mugdi wixii mugdiga ahay arrintiisu ay isku qasan tahay la kala garanaynin baa cimiyada laga wada qofkii muxuu ahay dagaal jihadiisa aanu garanaynin iyo itijaahiisa aanu garanaynin oo dadka wada madaxda ka ihiyo hadafkay leeyihiin aanu garanaynin iska raaca waa tolkii iyo waxyaalahaas iyo u raaca yaqdabu licasabatin u cadhoonaya qaraabo qaraabo daraaddeed qaraabadiisa oo wax la yeela ama qaraabadiisa oo kuwankadaka madaxahun daraaddeed u raacaya laakiin hadafkoodii iyo itijaahoodii waxba aan aanu ka garanaynin oo laga yaabo inay iyago naftooduba mulxidiin ay yihiin oo kuwan ay la dagaalamayaan kasii daran yihiin qofkii sidaa muxuu ahay dagaal sidaasa ku dhinta aw yadcuu ilaa casabatin bu yidhi yaqdabu ilaa casabati bse yadcuu ilaa casaba aw yansuru casabatan faqutila faqitlathu faqitlatun jaahiliya waa dil mxaa dhimaansho jaahiliyadeed weeya dhimanshahaas waman kharaja calaa ummatii qofkii ummadayda ka baxa kusoo baxa oo dagaal yani kusoo qaada yadribu baraha wa faajiraha isaga oo la dagaalamaya keeda wanaagsan iyo keeda faasiqaba u kala midaan yeelaynin walaa yataxaashaa can mu'miniha mu'minkeeda aan ka leexanaynin oon badbaadinaynin walaa yafii lidii cahdin cahda kii cahdiga lahaana ballantiisa aan u oofinaynin oo dimiyiintii iyo aan iska ilaalinaynin falaysa minii walastu minhu kaa anugu ka mid mi isagoona iga mid ma aha qofkii ku dhita maxaa fara badana dadka noocaas oo kale ku dhimanaya maqduuciin oo iyagu dad aanay garanayn waxay ku dagaalamayaan iyo un can naaficin qaala jaءa cabdullahi bnu cumara ilaa cabdillaahi bni muطiicin cabdullahi bni cumar bn الkhطaab baa wuxuu u yimid radi allahu canhuma ilaa cabdullahi bni muطiic radi allahu canhu buu u yimid xiina kaana min amri اlxarati ma kan zamana yaziid ibni mucaawiya waqcat xarra waa ta la yaqaana sanadkii saddexaad saddex iyo lixdanaad ee hijrada kay dhacday weeyaane jeyshkiisa yaziid ibnu mucaawiya uu shaam ka diray madiina almunawara ay kusoo duuleen ay qabsadeen ee facaayilka ku dhigan marka cabdullahi ibni muican kada cabdullahi ibni muic ibn اlaswad iyo cabdullahi ibni xandara labadaan nin bay ahaayeen nimankii yaziid ibnu mucaawiya ku kacay ee cisyaanka mxu ka baxay ee khalciyey ee marka uu jeyshka usoo diray marka kolkii muxuaha dagaalkaas uu dhacayey yuu u yimid cabdullahi bni cumar baa cabdullahi bni muiic u yimid faqaala markaasu wuxuu yihi iطraxuu liabi cabdiraxmaan wisaada abu cabdiraxmaan waa cumar cabdullahi bni cumar wey barkan u dhagaa abu cabdiraxmaan buu yidhi cabdullahi bni muiic baa leh faqaala markaasu wuxuu yihi inii lam aatika liajlis inaan ku fadhiisto ma aanan kugu imaanin ataytuka waxaan kugu imid xadiidaka xadiidan samictu rasuula اllahi salى اllahu alay slam yaquul rasuulka ilaahay hadal aan ka maqlay isagoo oo leh ayaan inaan kuu sheega doonay samictu rasuula اllahi salى اllahu alay slam yaquul man khalaca yadan min طaaca laqiya allaha ywma alqiyaamati walaa xujata lah waman maata walaysa fii cunuqihi bayca maata miitatan jaahiliya qofkii daacada gacanta kala baxa oo amiirkiisa uu doortay khilaafo oo siiba oo muxuu ahaye ku caasigaroobaayo oo sidaa ku dhintaa maalinta qiyaama isagoon xujo lahayn buu imaanayaa wuxuu isku daafaca aan lahayn qofkii dhinta isaga oon qof madaxaho uu doortay aanu jirin isaguna oo sidaa ku dhintana mita jaahiluu dhimanaya cabdullahi ibnu muطiic iyo cabdullahi ibnu xandala iyo rag lamid ah baa yaziid ibnu mucaawiya wafdinimo ugu tegey wafdinima ugu tageen marka waa maamusa waa soo dhoweeye waa markaasay kolkay soo noqdeen ayay waxay yidhaha ninkii waxaan aragnay faasiqa ah oo isagoo ahoo khamriye cabaho muxaa fuhuud iyo daanyeeri iyo balaayo sidaasa ku ciyaaro oo boqorradii waxyaalihii isku shabaho oo masaalixdii muslimiinta aan dan ka lahayn baan arag markaasay ahayd ninkaas waa inaan ka takhallusna waa inaan hadcinaa markaasay say doorteen cabdullahi ibnu xandala madax ka dhigteen cabdullahi ibnu ibnu muticna ay ku-xigeen ka dhigteen iyo markay yaziid tuureen markaasay jeish kusoo diray marka cabdullahi ibnu cumar baa ka waaninayay arrintaasoo u sheega niman dhallinyaraa bay ahaayeeno ma aanay aqbalin marka dee jeish ka tabar marka waa loo soo diro oo balaayaa ka dambaysay marka balaaya ay ku sameeyeen jeiشkiina madiina ku sameeyey baab man faraqa amra اlummati wa hiya jamiic ummadda oo isku duuban qofkii tafaraaruqi iyo khilaaf kula dhex yimaada can carfajata radي allahu canhu qaala samictu rasuul اllahi salى اllahu alay slam yaquul inahu satakunu hanaat wahanaa yani waxyaala baa imaan doona waxyaala mxuaha mukhaalafaat oo yaryar yaa dhici doona faman araada qofkii doona an yufariqa amra hadihi اlumma wa hiya jamiic ummaddantooda isku duuban qofkii inuu kala eryo doona fadribuuhu bisayfi kaa'inan man kaan qof kastaba ha ahaadee ummadda muslimiinta isku duuban qofkii khilaaf ka dhex dhaliya dila seefta ku dhufto baabu man xamala calayna silaaxa falaysa mina can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alay slam qaal man xamala calayna silaaxa falaysa mina waman gashanaa falaysa mina qofkii muxuu aha seefta noo qaata oo muslimiinta annaga ah seefta noo qaata oo nala dagaalamaayo naga mid ma aha qofkiina khiyaamaa oo saacad aan noo noqonini naga mid ma aha baabu اlmri biاlictisaami bixabli اllahi wa tarki اlfurqa wa tarki tafaruq xadhigga ilaah oo la wada qabsado iyo khilkhilaafaadka oo la iska ilaaliyo can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi salى allahu alيyه wasalam in allaha yardaa lakum halaaan ilahay saddex buu idinka raali yahay saddex ilahay waa idinka raali wayakrahu lakum halaaan saddexna waa idin necab yahay idinma ogola yardaa lakum an tacbuduuhu walaa tushrikuu bihi shay'a waa kow wa an tactasimuu bixabli illahi jamiican walaa tafaraquu inaad qabsataan xadhiggii ilaahayna aad qabsataan dammaantiin aad wada qabsataan oo isku duubnaataan inoodan iskhilaafin taasna marka waa idinka raali yahay saddexdaasu idinka raali yahay marka cibaadada rabbi oo keliyaad caabudaan iyo xadhigii ilaah ood kulligeen wada qabsataan iyo cadamu tafaruq wayakrahu lakum wuxuuna idin necab yahay qiila oo qaala waa la yidhi iyo saasuu yidhi kutirakutanada waxaa la yidhaha weeyaan wakahrat asu'aal iyo su-aal badnida wa idaacat almaal iyo maalka lumintiisa maalka baylahintiisa kahratu su'aal marka su-aalkaasu su-aal cilmina waa noqon karaa su-aal maalna waa noqon karaa su-aalka maaliga marka qofkii muxuu ahaay xaalatu daruura una u oo ah, qasab intay ku noqoto dadka waxa u baahan yahay oo keliya su-aasha mooyaane wixii mxua takafur iyo maalbadsasho iyo muxuaha shaqanacayb iyo waxaan dadka u baryootamaya kooda waa waa yahay oo xaraam weeyaan su-aashana marka waxaa weeyaan su-aalaha faraha badan waxba aan loo baahnayn oo waxyaala aan dhiciba karin ama inay dacdaanba naadir ay tahay oo muxuahaye aad ku camalfashinta aanu lahayn aan qabsan bahaynin oo qofku waxyaalihii u baahnaayo mx daruuriga ahaa ee waajibaadkiisa baysan ka baxaynin hadday sidaa iyo sidaa noqoto waxyaala iska su-aalaad iska ah, mxu aan macno lahaynoo sidaas oo kale ah iyagana in la su-aalo oo mucdilaadka aan dhacaynin kuwaasna ilah waa necab maalkana inaan la hagaajisanin oo baylahda laga ilaalinin isagana ilah waa necab yahay baabu radd raddi اlmuxdathaati min alumuur an sacdi bni ibrahim sacd ibn ibrahim ibn cabdiraxmaan ibn cawf qaala samictu alqasim ibna muxamed alqasim ibn muxamed ibn abi bakr yani ya sa'altu ha sa'altu alqasim ibna muxamed ibn abi bakrin asidiq radi allahu canhu yani can rajuli lahu halaaثatu masaakin waa xadiidkii caamka ahaayee muxuaha man muxuaha camila calan taasi weeyaan sababku ku yimid waa kan kale marka u fiirsada marka sababkaa sharxaya macaanihiisa caddaynaya sacd ibn ibraahim ibn cabdiraxmaan ibni cawf wuxuu ahaa qaadi lmadiina qaadi lmadiinu ahaa marka wasiyaa loola yimid nin dardaarmay oo wasiyadiisii si joora ku sameeyey yaa loola yimid marka markaas wuxuu waraystay qasim ibn cabdiramaan bu qasim ibn moxamed uu waraysto saan xukumaa buu yidhi ninkaasuna wuxuu dardaarmay wuxu ahaa nin aalu abilahab abilahab firtiisi nin ka midabuu ahaa ninkaasu saddex guri buu lahaa saddexdii guri buu markaa hulus inuu kala baxan rabay laakiin halkuu ka odhan lahaa nin hebel hala siiyo guri guryaha midkood hala siiyo ama guri hebel hala siiyo iyo guri walbaba hulus halaga siiyo ka hulukii ka hulukii isagiiyo waratadiisii marka isku qasmay markaas eh, wuxuu doonay marka eh, sacd ibnu ibraahim bal inay bannaan tahay inuu guri ninkaa isugu geeyo iyo iyo inayna bannaanayn wareysanayaa eh, qaasim ibnu maxamed wareysanayaa can rajulin lahu halaaثatu masaakin fa awsaa bihuluثi kuli maskani minha guri walbaba hulukii uu dardaarmay qaala yujmacu dalika kulluhu fi maskanin waaxid kulligood ha waa ku bannaan tahay guri isugu geeyo hal guri kana sii warasana laba guri u reeb buu yidhi uma qaala markaasuu yidhi isagoo daliilka fatwada uu fatiyooday daliilkeeda sheegayaba wuxuu yidhi akbaratnii caaishatu radia allahu canha ana rasuula اllahi sala اla alay slm qaal man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa raddun marka mudaaru ninkaasu sameeyey mudaaraduna sharciga waa ka walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco asalaamu calaykum waraxmat ullaahi barakaatuh